asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kow iyo labaatanaad ee kitaabka الحافظ المنذري رحمه الله تعالى باب لا تحل الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه يعني في فمه xasan ibnu cali ayaa xabad timirahoo timirtii zakada ah qaatay markaasoo afka gashaday faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slm markaasu rasuulka ilaahi wuxuu yidhi kaf kaf irmi bihaa fuur kaf ama kek waa kelimo carruurta lagu canaanto wax lagaga celiyo ismu sawt baa la yidhaha kaasoo kale oo macno kale male mahaaimta iyo carruurta iyo waxyaalaha lagula hadlo kaasoo kale amaa calimta miyaadan ogayn annaa laa naakulu sadaqa innagu inaan inaynaan sadaqada cunaynin zakada inaan cunaynin iyo kayrkeedba sadaqada inaan inaynan cunaynin ina inoo banaanin miyaad nogin markaas ka soo bixiyey nebigu alayh isalaatu wasalaam baabu karaahiyati isticmaali aali nabiy sala allahu alayhi wasalam yani fi sadaqaat in shaqaale zakada soo guraya <clears throat> ama kaba shaqaynaya laga dhigo aqaaribtii nebiga alayh isalaatu wasalaam karaahiyadeeda can cabdilmualib ibni rabiicata bni alxaaris ibni cabdilmualib yani المطلب يعني قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما labadaa nin baa kulantay ربيعة بن الحارث بن cabdالمطلب iyo عباس بن cabdالمطلب faqاala markaasay waxay yidhaaheen والlahi low bacaثnaa haadayn الغulaamayni haddaan labadan tada wiil diro laba wiilo kuwooda ilahi labadan tada wiil haddaynu diro labadaa wiilna kuway ahaayeen qaala lii wlfadl bn cabdilmualib aniga iyo wlfadl bn cabaas aniga iyo alfadl bn cabaas waa mualib ibnu rabiica iyo alfadl ibn cabaas labadaasay leeyihiin labadeenan wiil haddii aynu diro ilaa rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam fakallamaahu ay la hadlaan faamarahumaa calaa hadihi sadaqa uu u cayino madax uga dhigo zakadan soo guritaankeeda nebiga alayh الsalaatu wasalaam u gutaan markay soo guraan wuxuu dadku uu keenayo wa asaaba maa yusiibu الnaas waxay dadku ka helayaan ay ka helaan qaybta laga siinayo caamiliina calayha iyaguna ka helaan qaala cabdulmuطalib baa wuxuu yidhi fabaynamaa humaa fii dalika mar ay sidaa ku jireen arrintaas ay ka wada sheekaysanayeen jaءa caliy bnu abi aalibin radia allahu canhuma cali bnu abi aalib baa yimid fawaqafa calayhima waa isdul taagay fadakara lahu dalika arrintaasay u sheegeen faqaala caliyun cali baa wuxuu yidhi laa tafcalaa ha yeelina fawallahi maa huwa bifaacilin ma yeelaye arrintaa idinkama yeelaye ha dirina wiilashaan fantaxaahu rabiicatu bnu eh, xaarif waxaa yani waxaa la dooday la murmay rabicat bnu اlxaaris baa la doodoo faqaala wuxuu yidhi wallahi ma tasnacu hada ilaa nifaasata minka calayna nifaasata yani xasadan lana xasadaadna xasadiisa maa sidaa u leeda cali buu ku leeyahay fawallaahi laqad nilta waxaad gaadhay sihra rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi xididnimadiisa hadgaadha gabadhiisa waad ka guursatay famaa nafisnaahu calayka maanaa kugu xasdin qaala caliy cali baa wuxuu yidhi arsilahuma dira adarki doontaan fanalaqa waa tageen labadii wiil wadajaca caliyun calina waa seexday waa sii sugayaa qaala markaasu wuxuu yihi falamaa sallaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam aduhra rasuulka ilaahi markuu duhurka tukaday ay sabaqaahu uga sii horreeyeen ila alxujra qolkiisii bay uga sii horreeyeen qolkii gurigiisii yay uga sii horreeyeen uga sugayaan sabaqnaahu ilaa ila alxujra ayaan uga sii horraynay faqumnaa cindahaa albaabkeeda agtiisaan istaagnay xataa ja'a ilaahu ka yimid faakhada biaadaanina dhagahuna qabtay dhagaha iyagu qabtay nebiga calayhi salaatu wasalaam uma qaala markaasu wuxuu yidhi akhrijaa maa tusariraani soo bixiya waxaad guntanaysaan yani wax qalbigiinna ku jira soo soo bixiya inay dan leeyihiin buu gartay nebigu calayhi salaatu wasalaam meesha istaageen buu ka gartay albaabka guriga aysa sii hortaageen uu ka gartay inay dan leeyihiin soo saara waxaad muxuu qarsanaysaan uma dakala waa galay wa dakhalnaa calayhi waa usoo galnay wa huwa yowmaidin cinda zaynaba binti jaxsh qaala fatawaakalna alkalaama hadalkaan isku halhalaynay midba uu yidhi ka ha hadlo isagaa hadli doona midule uu yidhi uma takallama axadunaa midka yaa hadlay faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah anta abaru nnaas rasuulka ilaahay adugu waxaa tahay dadka ka ugu baarisan wa awsal nnaasi dadka ka ugu qaraaba xidhiidhin badan waqad balagna nikaax guurna waan gaadhnay anagu waqtigii guurkaan gaadhnay fa ji'naa waxaan u nimid litu'ammiranaa calaa bacdi haadihi sadaqaat sakooyinkan kale aad dadka u diraysa soo gurayaan inaad middood noo cayinto ood nooga madax dhigto fa nu'addiya ilayka kamaa yu'addii annaas mxua kuu keenay siay dadka kuu keenaya kolkaan soo ururino wa nusiiba kamaa yusiibuun aan wax ka helo siday dadkuba wax uga helayaan qaala cabdilmualib baa wuxuu yidhi fasakata طawiilan muddo dheer buu nebigu alayhi salaatu wasalaam aamusnay xataa aradnaa ilaa aan ka doonnay aan nukallimahu inaan la hadallo aan hadalka ku celinno qaala wajacalat zaynabu tulmixu ilayna min waraa'i اlxijaabi anlaa tukallimaahu zaynabna marka waxay bilowday inay nooga ishaarto muxuu ahay waraa alxijaab nooga ishaarto ay tiri hala hadlina waxyi baa kusoo degaya waa garatay iyadu iyagu samay garanaynin marka hala hadlina gacanta ugu ishaaraysa qaala cabdilmuطalib wuxu yidhi uma qaala markaasuu nabigu alayh الsalatu salaam wuxuu yidhi ina asadaqata laa tanbagii liaali muxamed inamaa hiya awsaaqu nnaas sadaqadu uma habboona uma bannaana qaraabada maxamed alayhi salaatu wasalaam ma banaano waa awsaaqdii dadka awsaaqday dadka iska dhaqayeen dambiga iskaga dhaqayeen weeyaan marka qaraabadii nabiguna aleyhi salaatu wasalaam waxaas marka inay qaadatama markaas xalli kaleu nebiga aleyhi salatu wasalaam marka u samaynaya iyagina ma ma qadinayo oo waxay qaradka u yimaadeen waa ka helayaan laakiin muxuu ahaayey inuu u guuriye ah inuu u guuriyadii waa ka helayaan waxay u socdeen wax ka fiican bay ka helayaan laakiin natitay u socdeen inuu zakada u cayinaan ma una ka yeelin nebigu alayh salatu salaam markaasu wuxuu yidhi udcu waa maxmiya ninka maxmiya laydhaa igu yeedha wa kaana cala alkhumus khumusku mas-uulka ahaa xoolaha khumuska ah yuu ilaalin jiray marka khumuska haniimada yuu hayn jiray wa nawfal bn alxaris bna cabdilmualib kaana igu yeedha labadaa nin igu yeedha labadan baa laba gabdhood kala laho labada gabdhood ayuu u guurin doonaa labadintada wiil u guurin doonaa muxuuahay eh, sadaaqiina uu ka bixin doonaa xoolaha khumska xoolaha zakada aanu ka bixinayn maxmiya maxmiyatu bnu majza'ah iyo nowfal ibn alxaaris ibn cabdilmualib iigu yeera qaala fa waa yimaadeen faqaala limaxmiya maxmiyu ku yidhi ankix haada algulaama bnataka wiilkan kada gabadhaada u guuri lilfadl ibn cabaas yani fadl ibn cabaas uu ka wada faankaxhu waa u guuriyey wa qaala linofl ibn xaari nofl ibn xaarisna wuxuu ku yidhi ankix hada algulaama ibnataka lii aniguu wada yani cabdulmualib ibnu rabiica ina wiilkan kada gabadhaada u guuriy faankaxni waa ii guuriyey wa qaala limaxmiya maxmiyuu ku yidhi asdiq canhumaa min alkhumus kada wa kada meher uga bixi khumuska meher ugaga dhiib intaa iyo intaa yani labada gabdhood mid walbaba intaas intaas meher u siiyo khumska ka bixi qaala zuhriyu walam yusamihi lii qadarkii uu nabigu alayh salatu salaam uu sheegay kadaa wa kadaada ima aanu magac dhabin baabu ibaaxati maa uhdiya min asadaqati liaali nabiy sala allahu alayh wasalam wixii sadaqa loo qaatay qof sadaqa uu qaatay hadduu hadiye ahaan uu u siiyo qofkii qaatay hadiy ahaan uu u siiyo qaraabadii nebiga alayh الsalaatu wasalaam inay u banaantay iyo nebigaba naftiisa an anas bni maliki radia allahu canhu qaal أhdت uh, bariiratu ilى الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama laxman tuصadiqa bihi عalayha bariira mawlaatu caaisha radia allahu canhuma ayaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam waxay usoo hadiyeysay hilib lagu sadaqaystay hilib iyada sadaqa loo siiyey iyo hadiye ugu keentay ciddii nebiga aleyh isalaatu wasalaam faqaala markaasu wuxuu yidhi huwa lanaa sadaqa huwa lahaa sadaqa walanaa hadiya iyadana sadaquu ku yahay annagana hadiyu nooga yahay iyadaa noosoo hadiyaysay marka kol haddii iyadii sadaqanimo loo siiyey sadaqanimada waa ka baxay kol hadday iyadu qaadatay wixii dambe marka iyadoo qofkii dambe siiso hadiyu noqonaya can ummi caطiyata radia allahu canha qaalat bacata ilaya rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalama bishaatin min asadaqa rasuulka ilaahay baa wuxuu ii keenay ii soo diray neef aryahoo zakada ah fabacadtu ilaa caaishata minhaa bishayin yani hilibkeedii wax ka mid a ah, ayaan caaisha aniguna usoo diray neefkii baa intaan qalay baan hilibkeedii caaisha wax uga soo diray falamaa ja'a rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama ilaa caaisha markuu caaisha usoo galay nebigu alayh الsalaatu wasalaam yuu qaala wuxuu yidhi hal cindakum shay wax ma haysaan yani wax cunta qaalat laa إlا أن نusaybة bacaثat إlayna min الshaati alatii bacaثtum biha إlayha wax kale ma hayna laakiin mxuha nusayba oo mucaiya magaceeda nusayba binti kacb ayaa la yidhaha nusayba mxua neefkii ariga ahaay ad siiseen bay hilibkiisii wax nooga soo dirtay wax kale samahayn qaala inahaa qad balagad maxillahaa meesheedii way gaadhay yani oo kol hadda iyadii mxuaha ay gaadhay sadaqanimadii way ka baxday kolka dambe marka nagu soo noqotay hadiyay noqonaysaa si tii bariiro oo kale baabu qawli الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qabuuli الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam alhadiya wa raddi الsadqa qaadashaduu nebiga alayh salatu slam qaadan jiray hadiyada iyo diidaduu diidi jiray zakada ee sadaqada can abi hurayrata radia allahu canhu qaal ina الnabiya salى اllahu عalayh wasalam kana ida utiya biطacaamin sa'ala canhu haddii cunto lasoo hordhigo nebiga alayh الsalaatu wasalaam waa weydiin jiray muxuu yahay buu odhan jiray fain qiila hadiya hadiye weeye haddii la yidhaaho akala minha waxbuu ka cuni jiray wain qiila sadaqa sadaqa weeye haddii la yidhaahna lam yaakul minha waxba kama cuni jirin ee dadka la jooga ayuu odhan jiray cuna baabun fi zakaati اlfiطri clى اlmuslimiina min altamri wالshaciir can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalam farada zakaata alfiطri farada waa waajib yeelay yani awjaba aw farada bimacnaa qadara waa waa xadeeyey wuxuu ku xadeeyey rasuulka ilahi labada marka fardu labadaba waa noqotaa rasuulka ilaahi wuxuu ku xadeeyey sadaqatu lfitriga min ramadaana ramadaan laga afuro afuritaanka ramadaan laga afuro zakadiisii buu wuxuu ku xadeeyey cala annaasi saaca min tamrin aw saaca min shaciirin calى kuli xurin aw cabdin dakarin aw unhaa min almuslim min almuslimiin marka dadkay ku waajibaysana waa dadka muslimiinta ah weeyaan waana caam oo marka ku yar iyo ku weyn iyo ku lab iyo ku dhadig iyo ku iyo ku kulli dadkoo dhan ba waa ku waajibaysaa qofkiiba wuxuu iskaga bixiyo heli karo ayb saacuna marka saacii nebiguna alayhi salaatu wasalaam waa yaraa aad buu u yaraa bahalkan suuskeedna aan u naqaano walaba kama suusku kama yara saacii nebiga alayhi salatu wasalaam suusaska qaarkood haddayna kaba weyneyn baabu zakaati اlfiطri min aلطacaami wاlأqطi wالzabiib can abi hurayrata radia allahu canhu qaal kunaa nukriju can abi saciidin اlkudriyi radia allahu canhu qaal kunaa nukriju ida kaana fiinaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markuu rasuulkii ilaahay nala joogay waxaan bixin jiray zakaata alfitri zakada afuritaanka tasmiyadaas zakada zakaatu lfitri min ramadaan lagu magacaabay baa waxaa laga qaatay ay waajibayso waqtigay waajibayso waqtiga soonkii la furo inay tahay ee ka horo ayna waajibaynin soonka ay ku waajibayso yani markay ciidu gasho marka kolka ay ciidu gasho qof alla qofkii nool oo dhan baba waa ku waajibaysaa qofkii ka hor u dhinto marka waynana ku waajibayn waxaan bixin jiray zakaata alfitri waxaan bixin jiray can kuli sagiirin wa kabiirin xurin aw mamluukin saacan min طacaamin saac طacaamaan bixin jiray saac طacaamaan bixin jiray طacaamna maxay waxay ku magacaabi jireen zamankoodi waa sheegi doonaa baan u malaynaya aw saaca min aqiطin ama saaca aqiaan bixin jiray waxaana boodhaha oo kale ow saaca min shaciirin aw saaca min tamrin aw saaca min zabiibin ayaan bixin jiray burkay ku magacaabi jireen marka acaamna ku magacaabi jireen marka shay walbaba waxaan ka bixin jiray waxaan ka bixin jiray saac ka bixin jiray wkawada falam nazl nukhrijuhu maanaan ka suulin sidaa u bixinno xatىa qadima عalayna mucaawiyaة bna abi sufyaana radia allahu canهuma xaajan aw muctamira mucaawiya ilaa uu isagoo soo xajiyey ama soo cumraysay uu noo yimid madiina uu yimid markuu amiir اlmu'miniin ah radia allahu canhu caasimadiisu dimashqay ahayd ayb marka marmar yar buu soo xajiyi jiray beledkiisu waa fogaa sanad buu noo yimid isagoo soo xajiyey ama soo cumraystay fakallama annaasa dadkii uu kula hadlay cala almimbar mimbarka dushiisuu kala hadlay fa kaana mima kallama fiihi اnnaas dadka wuxuu kula hadlay waxaa ka mid ahaa an qaala inuu yidhi inii la araa anugu waxaan arkaa waxay ila tahay ra'yi ahaan anna muddayni min samraa'i shaam laba mud oo muxuu ahay burka shaama samrada taasu ka wadaa xabka kan ay yidhaahaan weeyaan ayb midabkeeda wala ka soo qaatay laba mud oo muxuu ahay burka shaam ahi tacdilu inay u dhiganto saaca min tamrin saaca timira una dhiganto oo nusu saac nusu saac uu burka isaga kaga filan yahay sidaasay marka mucaawiya la noqon fa akhada annaasu bidalika sidaasay dadkii qaateen dadkii waa ku raaceen mucaawiya radia allahu canhu qaala abu saciid radia allahu canhu abu saciid alkhudri isagu marka wuxuu leeyahay amaa ana aniguse falaa azaalu ukrijuhu kama kuntu ukrijuhu abadan maa cishtu sidaan zamadkii nebiga alayh salat slam u bixin jiray umaanu bixinaya shay kastaba saxbaan ka bixinaya midka nooca jayidkii iyo nooca fiicanba marka mucaawiya radi allahu canhu isagu wuxuu u haystaa burku inuu kuwankadaan wacdankada kale waa ka fiican iyo kuwii zamankii nebiga alayh salatu salaam la bixin jiray ee timirta iyo zabiibka iyo aqadka iyo qoyaalka waa ka fiican yahay marka wuxuu ahaye kol hadduu ka fiican yahay inuu kuwa waxay ku filaan niskood isaga kaga filan yahay kuwada arrintaana marka dad badan baa ku raacayo cumar kale kutaa waa laga wariya inuu sidaa ohan jiray radi allahu canhu xataa xadiid marfuuca waa ku soo aroortay inaynusa kaga filan tahay marka mucaawiya ra'yigiisaasuma liidanin abu abu saciid khudri uu ku diidayaayo mid liita ma ahayn baabu lmri biikraaji zakaati alfitri qabla asalaa yani qabla salaati alciid intaan salaada ciid la tukanin in la bixiyo way can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam amara biikraaji zakaati اlfitr an tu'addaa in la dhiibo buu amray nebigu alayhi الsalaatu wasalaam qabla khuruuji الnaasi ila asalaa intayna dadku salaada ciidda u bixin in la dhiibo taasuu amray nebigu alayh الsalaatu wasalaam marka waktigeedu waxaa weeyaan markay muxuu ahay habeenka ciidda uu galo waynu ka soo qaadanay tasmiyadii sadaqat lfitr mid ramadaan lagu magacaabay ilaa salaada loo baxaayo intaas weeye marka waqtigeeda mar haddii salaada loo baxo marka waqtigeeda waa dhammaada baabu targiibi fi sadaqa jeclaysiinta lasjeclaysiin dadka lagu guubaabiyo wax sadaqaystaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal maa yasurunii ana lii uxudan dahaba ima farxiyeen ima farax geliyeen inuu inaan leeyahay uxud oo dahab ah buurta uxud oo dahaba ah inaan leeyahay kuma aanan farxeen ta'tii calaya ay soo marto halaaatun saddex saddex habeen ay soo maraan wacindii minhu diinaarun hal diinaarna igaga soo haro maanan jeclaaday ilaa diinaaran arsuduhu lidaynin calaya ilaa diinaar aan u dhigaayo dayn laygu leeyahay mooyaane inaan eh, uxud oo dahaba ah intaan yeesho saddex habeenka damba wax igaga soo hadho ma aanan jeclaadeen buu leeyahy yani haddii aan leeyahay uxud oo dahaba aan leeyahay kulligoo wada bixin lahaa intaan saddex habeen aan la gaadhin ilaa wax uuna dayn u dhigaayo mooyaane dayntaas kaga bixisa aan leeyahay mooyaane wax kale kalama soo hadhin وعn cabdاللahi بن cmر رضي الله عنهma أna رsuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاal ya macshر النisaaءi تصدqna walow وأgirna الاsتغفاar jamaca bayna haweenka ahow sadaqa la baxo oo istigfaar fara badiya fa innii ra'aytukuna akara ahli nnaar waxaan idin arkay ahlu naarka inaad idinku ugu badan tihiin baan idin arkay dee nebigu alayhi salaatu wasalaam naarta iyo jannadaba waa arka waa la tusiyey jannadana wuxuu arkay inay fuqaradu ugu badan yihiin ee muxuu ahaay naartana wuxuu arkay inay haweenku ugu badan yihiin ahlu naarka inaad idinku ugu badan tihiin baan idin arkaye sadaqada badsada iyo istikfaartaba faqaalat imra'atu minhuna jazla jazla yani caaqila haweeney waxgaradaho naagin ka mid midaba waxay tidhi wamaa lanaa yaa rasuula allahi akara ahli nnaar maxaa noogu wacan ahlu naarka ugu badannay anagu qaala markaasu wuxuu yihi tugsirna allacna wa takfurna alcashiir nacladaad badisaan abaarka iyo nacla ku dhacday iyo alla ku gacday iyo alla cadabku gee iyo waxaasaad badisaan wa takfurna alcashiira raggiinnana waa abaal xumaysaan raggiinna abaalgudkoodana waa xumaysaan raggiinna waxay idiin taraan ugama abaalguddaane waa ku inkirtaan wamaa ra'aytu maanan arag min naaqisaati caqlin wa diinin kuwo caqligooda iyo diintooduba ay naaqis tahay oo aqlaba uga xoog badan oo yani ka adkaansho badan lidii lubbi lidii lubbin mid caqlina min kunna dad idinka caqli daran idinkana diin daran oo haddana ragga caqliga badan caqligiisa ka qaalib noqon si adinku uga qaalib noqotaan ma aanan arag buli ragga caqliga lahaaba caqliga ka qaadaan caqligooda ugu qaalib noqotaan waana caqli darantihiin tihiin qaalat yaa rasuul allah haweenaydii baa marka waxay tihi yaa rasuula allahi wamaa nuqsaanu lcaqli waddiin caqliyarada iyada iyo dinyarada iyadu maxay tahay qaala markaasu wuxuu yihi amaa nuqsaanu lcaqli fa shahaadatu imra'atayni tacdilu shahaadata rajul laba haweene shahaadadood waxay u dhigantaa nin shahaadadii u dhigantaa fa haadaa nuqsaanu lcaqli waa kii nuqsaani ana watamkutu layaaliya laa tusallii tuftiru fii ramadaan habeenay joogaysaa ayna tukanaynin intay leedahay qaalkii isaga hay leedahay watuftiru fii ramadaan ramadaanna waa afurtaa iyadana aynu soomayn fahada nuqsaan diin yani nuqsaan lcibaada cibaadadoodaba cibaadada ragga ka yar awqaad ayna salaad iyo soom iyo la imaanaynin baa jira baabun fi lxahi cala nafaqa can abi هريرة رضي allahu canhu yablugu bihi nabiya sala allahu عليه wasalam yablugu bihi nabiya iyo yarfacuhu iyo kol hadii sidaa la yidhaaho yani nebigu arrinta gaadhsiinayaayo ma aha ra'yikiisa maahane waa xadiidku nebiga ka warinayo qaala abu hurayra nabiga wuxu yihi alayhi salaatu wasalaam qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaah wuxuu yidhi yabna aadama anfiq unfiq calayka wax bixi waxbaan ku siinayaae wax bixi anaa wax bedelkiisaan kusiinaya wixi baxsateen wa qaala wuxuuna yidhi yamiin ullahi mal'a alla midigtiisu waa buuxdaa qaala bnu numayrin mal'aanu mal'a bay riwaayadda hore ayd riwaayadda cabdullahi bni numayrna waa mal'aanu macnihina waa ismid yani alla midigtiisu waa buuxdaa saxaa u tii shubid badan weeyaanoo deeqda bixisa laa yakiiduhaa aanu nuqsaaminaynin shayun waxba alleyla wanahaar habeenay maalintooda wuxuu bixiyaayo waxba kaga yaraan maayo muxuu aha ilahay mulkigiisa waxba kaga yaraan maayo ilaah aad buu u deeq badan yahi oo aad buu wax bixiyaa waxa uu bixiyaana wixii uu haystay waxba kaga yaraan maayo marka waa inaan waxba laga baqin faqri aan laga baqin oo la odhan haddaad wax kada bixiso xaggeed wax ka helaysaa ilaah baa bedelkiisa ku siinaya ila ilah khasaaijdiisa ma dhammaanaysa baabu targiibi fi sadaqati qabla an laa yuujada man yaqbaluhaa inta akhiru zamaan aan la gaadhina maalku aanu badanin oo qof zakada kaa qaata aadan aada weydo ka horow in wax la baxsado an xaariata bni wahbin radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh waslama yaquul tasadaquu wax sadaqaysta fayuushiku الrajulu wuxuu u dhow yahay nin yamshi bisadaqatihi sadaqadiisa inuu la socdo fayaquula uu yidhaaho aladii ucطiyaha kala siiyaay uu yidhaaho midka hoo la yidhaho uu yidhaaho low ji'tanii biha biاlamsi qabiltuha haddaad shalay ii keeni lahay waa ka aqbali lahaa maantase danka mali uma baahni faama alآana falaa xaajata lii biha maantase danka mali uma baahni falaa yajidu man yaqbaluhaa wax ka aqbala aanu helin wa aakhiru zamaan marka la gaadha maalka uu farabato kolkaas weeyaan وعn أbي هريرةa رضي الله عنه qاaل qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أflaada أكباadiha تقيء الأرض dhulku waxay mategi doontaa yani ay soo saari doontaa أflaada أكباadiha أflaad waa jamcu filda fildeeduna waa yani qiطcu أكباadiha beerkeeda qaar yani waxa dhulka baatinkeeda ku jira muxuu ahay qicadihiisa waaweyn ayay soo saari doontaa amhaal alsquwaan sheerarka oo kale caynkooda iyadoo ah waa waaweyn min adahabi walfida qitac dahab iyo fidaha waaweyn oo sida tiirarka guryaha iyo masaajidda iyo kale ah bay soo saari doontaa soo tufi doontaa dhulku qiyaamaha marka akhir zamaan la gaaro ee kunustooda ay soo saari doonto fayajiiu lqaatilu kii wax dilay baa imaan doona kii qof dilay ee maal daraaddi u dilay baa imaan doona fayaquulu markaasu odhanaya fii haadaa qataltu kanaan wax u dilay kan daraadiisaan wax u dilay wayajiiu lqaaicu kii qaaicu raxmka ahaana wuxuu dhihi doonaa wuu iman doonaa fayaquul wuxuu dhihi doonaa fii haadaa qaactu kaas daraaddi qaactu raximi kaa daraadi aan qaraabadaydii u gooyey waxa hadda aan qiimo lahayna dhulka iska daadaadsan sababtiisa aan wudhila waa qoomamanaya mid wax o dhan kaa daraadima qaraabadaydii u gooyo wayaquulu saariqu kii waxadayna wuxuu yaji waa iman doonaa fayaquulu wuxuu odhan doonaa fii haadaa quطicat yadii kaa daraadiisa gacanteyda loo gooyey fayadacuuna way ka tegayaan ma qaadanayaan falaa yaakuduuna minhu shay-a waxba kama qaadanayo wax u baahani ma jiro dhagxan oo kale iska noqonaya marka dhahabka iyo ribada iyo akhir zaman marka la gaaro baabu sadaqati cala azawji waalwalad sadaqada qofka ku sadaqaysto muxuu ahaye haweenaydiisa iyo ilmihiisa ama haweenaydu ninkeedii ay ku sadaqaysatay iyo carruurteeda iyo can zaynaba imra'ati cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhuma qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam tasadaqna yaa macshara annisaa'i walow min xuliyikuna haweenko wax sadaqaysta walow waan dahabkiinaba ahaade waxaad isku qurxisaanba ha ahaade wax la baxa buu nabigu aleyh salaatu salaam qaalat zaynab baa waxay tidhi farajactu ilaa cabdillah cabdullaahi baa ku noqday gurigii baa ku noqday faqultu markaasaan waxaa idhi inaka rajulun khafiifu dati lyadi yani faqiir nin waxaa tahay wuxuu mxuha gacantiisa ku hayaa uu fudud ya waxyar uu yahay wa ina rasuula allahi sala allahu alay slam amaranaa bisadqa rasuulka ilahina sadaqoona faray factihi u tagoo fas'alhu weydii fain kaana dalika yajzii canii hadday arrintaas iga gudayso inaad adiga iyo carruurtaadiiy wax ku sadaqaysto hadday iga gudayso waan idin siinayaa ilaa saraftuhaa ilaa hayrikum haddii kale yani qayrkiinaan siinaya wax maalay haysato marka inay sadaqaysato oo amarkii nabiga alayh isalaatu wasalaam ay fulisay rabtay markaasi waxay weydiinaysaa ninkeeda iyo carruur agoonahay korinaysay iyo kuwaasay weydiinaysaa inay u bannaan tahay inay inay iyaga ku sadaqaysato iyo in kale markaasay ninkeedii diraysa oo leedahay nebiga soo weydiiyo hadday ii bannaan tahay waa idinkaan idin siinayaa haddii kalena idinma siinayo qaalat waxay tidhi zaynab faqaala lii cabdullahi cabdullaahi baa wuxuu yidhi baliitihi anti adigu u tag qaalat faاnطalaqtu waa tegey faإida imra'aة min alanصaari bibaabi rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam xaajatii xaajatuha oo iyadoo haweeney ansaar ka mid ah albaabkii nebiga ay joogto oo dantay u socotaana taan u socdo kale ay tahay waxaan la socday naftiisa iyadana la socoto qaalat zaynab baa waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam qad ulqiyat calayhi almahaaba rasuulka ilaahina wuxuu ahaa mid haybad la saaray oo muxua dadku ay ka haybaysaan oo hadalka lagula dhici karo qaalat waxay tidhi fa fakharaja calaynaa bilaal bilaal baan noo soo baxay fa qulnaa lahu waxaan ku nidhi iitii rasuula اllahi sala allahu alay slm rasuulka ilaah u tago faakbirhu ana imra'atayni bilbaabi tas'alaanik waxaad u warantaa inay laba haweenaa albaabka taaganoo waxay ku weydiinayaan atujzi'u asadaqatu canhumaa ilaa aswaajihimaa wa calaa aytaami fii xujuurihimaa zakadu sadaqadu ma kaga baxaysaa inay raggooda iyo carruur agoonaho ay koriyaan carruur agoonaho dhabtooda ku jirta yani ay iyagu inay wax ku sadaqaystaan ma muxuaha ma ka gudaysaa sadaqa ma u noqonaysaa walaa tukbirhu man naxnu kuwaa nahayna ha u sheegin hebleeya hebleeya hadhihin laba haweenahun dheh qaalat fadakla bilaalu calى rasuuli اllahi salى اllahu عalayh waslama fasa'lah faqaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu alay waslam man humaa waa kuwee labadaa haweenku qaala markaasu wuxuu yidhi imra'aة min alanصaari wa zaynab haween ansaar ka mid iyo zaynab weeyaan hortii orena qari bay yidhaheen oo ha sheegin kuwaan nahay laakiin kolkuu nebigu weydiiyey ma ma qarin de nebiga ilaahay amarkiisaa ka weyn iyaga koodii ayb markuu nebigu hortii hore wuxuu laba haweenaa joogta kolkuu nebigu weydiiyena marka waa sheegay magaxuu le waa zaynab iyo faqaala rasuulu llahi sala allau alay slm ayu zayaanibi zaynabyaalka waa midda zaynabkaad sheegaysaayo qaala imra'atu cabdillahi bni mascuud baabu sadaqati cala alaqrabiin can anas bni malikin radia allahu canhu qaal kaana abu طalxata akthara ansaariyin bilmadinati maala abu طalxa zayd bnu sahlin radia allahu canhu waa camu anas bni malik radia allahu canhuma wuxuu ahaa min ansaariho madiina deganka ugu maal badan buu ahaa wa kaana axaba maalihi ilayhi bayruxaa maalkiisana wuxuu ugu jeclaa beer magaceeda bayruxaa la yidhaaho ama bayraxaa beertaas ugu jeclaa wa kaanat mustaqbilata almasjid masjidkay ka hor wa kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam yadkuluhaa waa geli jiray nebiga alayhi isalaatu wasalaam wayashrabu waa ka cabi jiray min maa'in fiiha ayib biyo macaan oo beerta ku yaallay uu ka cabi jiray nebigu alayhi isalaatu wasalaam qaala anas anas baa wuxuu yidhi falamaa nazalat hadihi alaaya lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aayaddaas markay soo degtay qaama abu طalxa ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alay waslam abu طalxa rasuulka ilahi u kacayo faqaala markaasu wuxuu yidhi in allaha caza wajala yaquulu fii kitaabihi ilahay kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ma gaadhaysaan ixsaan ma gaadhaysaan oo muxsiniin ma noqonaysaan oo ixsaan kuma sifoobi kartaan ilaa waxaad jeceshihiin aad wax ka bixisaan waxaad jeceshihiin oo dan aad ood wada bixisaan maa waxaad jeceshihiin ilaad wax ka bixisaan ma gaadhaysaan inaad muxsiniin tihiin sidaasuu ilaahay yidhi wa inaa axabba amwaali ilayhi bayraxaa xoolahaygana beertaasaa lagu jeclahay wa inahaa sadaqatun lilaahi arjuu biraha wa duqrahaa cind allah waana sadaqaystoo sadaqo weeyaan aan khayrkeeda iyo kaydkeedaba ilaah agkiisa ka rajaynayo fadacha yaa rasuula allahi xaydu shi'ta adigu meeshaad fadhig yani dadkaad siisa tatasii saa doonta ugu tali qaala rasuulu llahi sala la alay sl rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi bar daka maalu raabix waa kalimatu istixsaan bar barin barinna waa la yidhaha bar barna waa la yidhaha yani muxuu ahay waa ugu bogayaa abu talx ugu bogayaa tasarufkiisaas daka maalu raabix daka maalu raabix kaas waa maal ribxay kaas waa maal ribxay ama maal raacixna waa jirta daka maal raaix daka maal raacix qad samictu maa qulta fiiha waxaad ku tiri beertaad ka sheegtay waan maqlay wa inii araa aniguna waxaan arkaa kugula talinayaa an tajcalaha fi laqrabiin dadka kuu dhadhow qaraabadaada ah inaad yeesho oo iyaga siiso faqasamaha abu طalxata fii aqaaribihi wa bani cammihi qaraabadiisii iyo ilmacdeeradiisa ayuu u qaybiyey baabu sadaqati cala alakhwaal abtiyaalka in wax lagu sadaqaysto can maymuuna binti alxaarisi zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam radia allahu canha annaha actaqat waliidatan waliida yani jaariya jaariyad ay lahayd bay xoraysay fii zamani rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam fadakarat dalika lirasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi baa u sheegtay ashcarta yaa rasuula allahi anii actaqtu waliidatii bay ku tiri rasuulka ilahi baa ku tiri marka halkan waxaa laga garanaya haweenaydu maalkeeda tasarufkiisa inayna ninkeedu aanu ku xidhnayn ninkeeda ininkiisa kuma xidhna xor bay u tahay maalkeeda say doontay ugu tasarufi kartaa waxay ka baxsatay iyo waxay xoraysay iyo waxay doontay iyadoo nebiga idinqalbin bay xoraysay maymuna radiallahu canha jaariyadda faqaala markaasu wuxuu yidhi low acطaytihaa haddaad siin lahayd akhwaalaki abtiyaalka haddaad siin lahayd kaana acdama liajriki ajrigaad u weynaan lahayd xorayntaada xoraystay waxaa kaaga ajri badnaan lahaa adigoo abkiyaalkaa siiya baabu silati اlumi اlmushrika hooyo gaal ah xidhiidhinteeda hooyada keligeed ma kamida qaraabada mushrikiinta in la xidhiidhiyo can asmaaءa binti abi bakrin radia allahu canhuma qaalat qultu ya rasuula allah ina umii qadimat calaya wahiya raagibaة aw raahiba hooyaday waa ii timid wahiya raagibatun iyadoo wax rajaynaysa aw raahibatun ama iyadoo labadaa midkood bay jiro riwaayat lbukhaari sawaadkii shakeeda iyado ma lahay raagiba bay ahayd marka raagiba fii fii ma cindi waxba iga iga rabtaa ama raagiba can اlislaam islaamnimada waa necab tahay oo islaamnimo ma rabto yani mushrikad bay ahayd ayb afa asiluhaa ma xidhiiriya qaala nacam haa xidhiiri iyada xidhiidh marka waa qisaday kusoo degtay mxu aayaddii qowluhu tacaala mxuu ahay allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi diini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayh baabu sadaqati cala alummi almayita hooyada dhimatay in wax lagu sadaqaysto sadaqa laga bixiyo cala alummi almayita hooyada dhimatay in sadaqa laga bixiyo can caaishaةa radi allahu canha ana rajula ata الnabiya salى اllahu alayhi wasalam nin baa rasuulka ilaahi u yimid sacd bnu cubaada radia allahu canhu ayaa rasuulka ilaahi u yimid oo faqaala ya rasuula allah ina ummi iftulitat nafsuha hooyaday nafteedii baa la dafay yani fajci u dhimatay walam tuusi mana ayna dardaarmin wa adunnuhaa low takalamat tasadaqat waxaanan u malaynaya hadday hadli kari lahayd inay wax sadaqaysan lahayd laakiin si kada ay u dhimatay fajci ay u dhimatay afalahaa ajrun ajr ma leedahay in tasadaqtu canha haddaan anu ka sadaqaysto sadaqa ka bixiyo qaala nacam haabu waa leedahay ajr bay leedahay ayb marka beer uu lahaa mixraafka la yidhaaho ayuu waqf ka dhigay hooyadii waqf uga dhigay baabu اlxahi calى الsadaqati calى dawi اlxaaja wa ajru man sana fiiha sunatan xasana yani fi sadaqa zakada qofkii jid wanaagsan ku bixiya dadka u horseeda wax bixinta iyo ajarkuu leeyahay iyo dadka muxtaajiinta in wax lagu sadaqaysto can jariir bni cabdillaahi radia allahu canhu radia allahu canhu qaala kunaa cinda rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalama fii sadri الnahaar maalinta awalkeedii baan rasuulka ilaahay la joogay qaala fajaءa qowmu niman baa yimid xufaatun oo kabala curaatun qaaqaawan mujtaabi nimaari aw ilcabaa muxaa jeexday muxaa nimaar nimaar waa jamcu namira cabaa'ana waa jamcu cabaa'a waa nooc maryaha ka mid ah muxaa bustayaalkii jeexday bustahii bustayaalkoodiiba intay dhexda ka jeexeen oo qorta ka bixiyeen ayay ka dhiganayaan muxuu ahay sidii qamiis ole kale ka dhiganayaan dhar kalema haystaan mujtaabi nimaari muxaa bustayaalkoodii jeexjeexday oo yani ka dulowsaday meelay madaxa ka bixiyaanay gashadaan qamiiskale ka dhigtaan aw alcabaa mutaqallid الsuyuuf seefahoodii jeeri qaarsan ayaa yimid caamatuhum min mudar mucdamkoodu ay mudar yihiin bal kulluhum min mudar dhammaantood mudar bay ahaayeen fatamacara wajhu rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yani tagayara wajhu rasuuli اllahi sala اla alay slm rasuulka ilaahay wajigiisa waa naxdin la doorsoomay lima ra'aa bihim min alfaaqa wuxuu ku arkay faqriga faqrigu ku arkay ka muuqda nimanka iyo dhibaatada ka muuqato rasuulka ilaahay wejigiisa la doorsoomo fadakala guriga buu galay uma kharaja waa soo baxay gurigu galoba waxba u raadiyey waa soo baxo waxba usoo waayey fa amara bilaalan bilaal buu faray faadana waa adimay wa aqaama waana aqimay salaadii fasallaa waa tukaday rasuulka ilahay uma khataba markaasuu khudbeeyo faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa ayuha الnaas itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsi waaxida ilى akhiri اlaaya aayadduu dhameeyey in allaha kana calaykum raqiiba aayaddaasuu aqriyey wاlaayaة alati fi اlxashri ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waltandur nafsu ma qadamat ligadin labada aayadood buu aqriyey oo labadaba xata cala sadaqa ay ku jirto tasadaqa rajulu min dinaari ha ka sadaqaysto yani ha ka sadaqaysto nin dinaarkiisa wax ka baxsado ninkii hal dinaar haystaa dinaarkiisa wax ka baxsado min dirhamihi dirhamkiisa wax ka baxsado yani kii hal dirham haystaana dirhamka wax ka bixiyo min thawbihi maradiisa wax ka bixiyo min saaci burihi eh, saaca burka oo haysho wax ka bixiyo min saaci shaciiri eh, min saaci tabrihi xataa qaala walow bishiqi tamra walow xabba timira jeexeedba ha ahaadee ninba wuxuu kari karo nin waliba wax ka sadaqasu qaala fajaءa rajulu min alansaar nin ansaar ka mida ah wuxuu la yimid bisuratin kish buu la yimid kaadad kafuhu gacantiisu ay u dhowaatay tacjizu canhaa inay ah, qaadi kari weyda u dhowaatay bal qad cajazad may wayba kari weyday kiish mxua lacagoo buuxoo aad u culus ayuu nin ansaarihii la yimid radia allahu canhu qaala jariir wuxuu yidhi uma tataabaca annaasu dadkii ba iska daba dhacay sadaqadii keenay xataa ra'aytu ilaa aan arkay kawmayni laba muxuu ahay laba tuul laba tuulimaad aan arkay muxuu ahay waxay isku urursanee buuran baa kuma la yidhaaha kawma la yidhaha min طacaamin wa hiyaabin kuma min aطcaam iyo kuma min dhar ah aan arkay xataa ra'aytu wajha rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yatahallal ilaa aan arkay rasuulka ilah wajigiisa oo ifaaya kaأnnahu mudhaba sidii isaga oo mid dahab la mariyey ah weel sobaca oo haddana mxuu ahay tabriiq oo dahabna korka laga mariyey aada moodo wejiga ee nebiga alayh isalaatu wasalaam si u nuurayo kolkuu farxa nebiga alayh sala sl saas wejigiisa u nuuri jiray sida xadiidkii kacb ibni malik mxuu ahay ku qaadan faqaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam markaasuu rasuulka ilaahi wuxuu yidhi man sanna fi lislaami sunnatan xasana qofkii jideeya islaamnimada dhexdeeda sunno wanaagsan jideeya falahu ajruha waajru man camila biha bacdahu min غayri an yanqusa min ujuurihim shay an yanqusa min ujuurihim shay wuxuu leeyahay ajirkiisa iyo qof alla qofka isaga gadaashi camalkaas ku camal faloo dhan ajirkooda oo kale uu leeyahay iyagoo ajirkoodin iyo waxaa ka nuqsaamay yani ajirkoodii in lamidaa la siinaya ma ajirkoodiaa loo qaybinaya ma aha sunnadaa marka la sheegayaa oo samaynayaa oo laleeyahay ma aha sunna oo qofkan kaloo la imaanayo jadiida ma aha shay aan sharciga ku jirin oo qofkan uu sharci ka dhigaayo ma aha ee waa camalkii uu dadka u hormaraya shay sharciga oo waxyaaluhu sharcigu la yimid ah u dhaqankiisii iyo hirgelintiisii uu dadka u horseedaya marka sidaasuu sunna xasana ku jidaynaya marka isagoo qof wax aan sharci ahayn isagu sharci ka dhigi karo oo marka isagaa sawirtiisa iyo tashriiciisa ay sunna ku noqon kartahay ma jiro wman sana fi lislaami sunnatan sayi'a islaamnimada dhexdeeda qofkii caado xun ku jideeyana sunnadu marka macnaheeda caado weeyaan yani macnaheeda agga luqada caadada yaa sunna la yidhaahaa ninkii caado xun islaamnimada dhexdeeda ku jideeya oo dadka caado xun ugu horseeda kaana calayhi wisruhaa wa wisru man camila biha min bacdihi min gayri an yanqusa min awsaarihim shay wuxuu isaguna leeyahay dembigeeda iyo qof alla qofkii caadadaa ku dhaqmo oo dhan isaga dembieda ku dhaqmo oo dhan dembigooda oo kaluu leeyahay iyagoo dembigoodina waxba laga iyagana laga nuqsaaminaynin oo loo qaybinaynin qof walbabana ajr dembi kamila uu leeyahay ki u uu leeyahay dembigii qof walbaba dembigiisa in lamida uu leeyahay ilaa ibna aadam ninkii dilka ugu horreeyey waa kaynu xadiidkii ku qaadanay nebigu alayh isalaatu wasalaam inuu yidhi qof alla qofkii dulmi loo dilaba ilaa qiyaamaha laga gaadho ibni aadamkii ugu horreeyey wax dilay dhiiggiisii baa maxaa qayb baa ka saaray baabu sadaqati fi lmasaakiini wabni sabiil can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy salى allahu alيyh wasalama qaal bayna rajulu bifalaatin min alardi nin mar uu meel afra'aho dhula uu joogay meel cidlaa maruu nin joogay fa samica yuu wuxuu maqlay sawtan fii saxaaba daruur dhexdeed buu cod ka maqlay daruur dushiisa ah yuu hadal ka maqlay isqi xadiiqata fulaan hebel beertiisa waraabi codkaasu maqlay daruurta dhexdeedii ka maqlay ay waa laba malagoo isla hadlaysa baa laga yaabaa inay yihiin beerta hebel waraabi ayb fatanaxaa dalika asaxaabu yani taxawala dalika asaxaab daruurtii meeshaa mxu ahay dushiisa ninkaa joogtay ayaa meeshii ka wareegtay oo mxu ahay meeshay joogtay oo ka wareegtay oo meel kale aaday fa afraqa maa'ahu biyihiisiibuu wuxuu ku shubay fii xaratin meel gurays ah buu ku shubay yani meel buura dhagxaleya ayuu ku shubay saxaabkii fa idaa sharjatun min tilka ashiraaj meelaha biyo maraankaabaa laga wadaa qad istawcaba dalika alma'a kullahu iyadoo faraq keliya biyihii oo dhan aysoo wada mareeno ayna kala baahbaahin biyihii meel keliya kulliga iska soo wada dabamareen fatatabaca almaaa biyihiibu ninkii soo raacay bal ninkan kada la sheegayo ee maqlaysay aad aragtid iyo wuxuu sameeyey iyo aragtid buu leeyahay oo biyihii daadkiibuu soo raacay oo meel keliya un isku soo wada dabagalay fإda rajul qaa'm fi xadiiqati yuxawilu اlmaءa bimisxaati wuxuu arkay nin oo beertiisii dhex taagano biyaha ku duduwaaya baalkiisii yaambadiisii yaambadii haysto faasigii haysto biyaha ku duduwaya beerta ayuu arkay faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi ya cabd اllahi masmuk adoonkii ilaahayow magacaa qaala fulan hebel baa la yidhaahaa lilsmi aladii samica fi saxaaba magacuu daruurta ka maqlay buu sheegtay faqaala lahu yaa cabdallah lima tas'aluna can ismi maxaad magacayga ii weydiisay qaala inii samictu sawtan cod baan ka maqlay fi saxaabi aladii haadaa maa'uhu daruurta biyahan kada kaa shubtay baan dhexdeeda waxaan ka maqlay yaquulu oole isqi xadiiqata fulan lismika magacaaga magacaada cad ku hadlaayo oo daruurtan ka dhex hadlaaya biyaha kada leh oo le beerta hebel waraabi ayaan maqlay famaa tasnacu fiiha maxaad ku samaysaa maxaad fadiiladaa ku mudatay oo aad beertaada ku samaysaa qaala markaasu wuxuu yidhi amaa in qulta haada kol haddaad sidaa tidi fa inii anduru ma ilaa maa yakruju minhaa waxaan fiiriyaa waxa ka soo baxa baan fiiriya kolkay go'do ama waxa ka soo baxaan fiiriyaa وأتصدق بثلثه ثلثkii waan sadqaystaa وآkل أna وعyaalي ثلثا ani iyo cidayduna mxua ثulث baan cunnaa وأrud فيiha ثulثahu ثulثna iyadan ku celiyaa oo iyadan ku camiraa yani iyada hagaajinteeda iyo waxkudarideeda iyo baan ثulثna marka ku qarash gareeyaa وفيi riwaayaة فأجعل ثulثahu في الmasaakiini والsaaئliina وبن الsبيل بن الsبيل يعني المسافr ee laga wado ayb uludku u lahaa تصدqوا riwaayadii hore lahayd uu dadku ku sadaqaysta sii cayartay riwaayada kala dambe oo uludkaas masaakiinta iyo dadka baryootamaya iyo dadka musaafiriinta iyo kuwaas ay ku sadaqaystaan ayb marka sadaqadu waxay leedahay wanaaggaas ay leedahay oo xoolaha barakadaasay u tahay adduunka intaan aakhira ajrigeedaba la gaadhin maalkii baa ku barakoobaya ninkan kada beertiisii ama si gaara loo waraabiyo malaa'igta ilaahay is-amraysa oo leedahay ninkaan beertiisa hala waraabiyo ayb marka roobka iyo maaha kolkay da-ayaan iyo dabaylaha iyo tuufaanada iyo waxaa dhacaya inay bilaash isaga dhacayaan maa wax ilaahay wado weeyaan amar ilaahay ku socdo oo malaa'ig ilaahay maamulayso baabu itaqu naara walow bishiqi tamra naarta ka gaashaanta waxay isaga xijaysiiyaan walow timir jeexeedna ha ahaadee can cadiy bni xaatimin cadiy bni xaatimin aلطaa'i radia allahu canhu ninkii deeqda badnaayee xaatim ibni cabdillaahi aطaa'i la odhan jiray ayaa dhalay xaatim isagu jaahiligi buu ku dhintay marka wiilkiisa cabdiyaa soo islaamiyey gabadhiisii safkaana la odhan jiray qaala dakara rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam annaara rasuulka ilahi naartuu sheegay khudba dhexdeed buu ku sheegay fa acrada waa jeedsado wa ashaax waa weji dambay naarta magaceeda markuu sheegay buu wejiga dambay nebigu alayh isalaatu wasalaam uma qaala markaasu wuxuu yidhi itaqu الnaara naarta ka gaashaanta uma acrada وashac waa jeedsada wejigu dadbay xataa danannaa ilaa aan ka malaynay annahu kaanamaa yanduru ilayhis inuu arkaayo oo kale oo u dadbaayo in hortiisa joogto naarta uu arkaayo aan u malaynay uma qaala markaasu wuxuu yidhi itaqu الnaara walow bishiqi tamra naarta wax ka gaashaanta ee walow timir ha ahaado badkimina jeexeedna ha ahaadee naarta wax iska hejisiiya faman lam yajid qofkaan helin wuxuu sadaqaysto fa bikelimatin hadal wanaagsan hadal wanaagsan oo dadka muxtaajiinta iyo markuu arka dadka isbaryootamaya soo horjoogtada iyo hadal wanaagsan oo iskaga anbabixiyo ha sadaqaysto baabu targiibi fi sadaqati maniixa maniixa xoolaha maalka ahee xoolaha irmaan caanahooda la iscaariyeeyo intaadhan talo qofkaas uu maalo loo caariyeeyo kaasaa maneexa la yidhaahaa maalka laysa siiya hadiyadii iyo hibadii iyo lamida naftooda maneexa waa la yidhaahaa laakiin macnaha hore hadda laga wado can abi hurayrata radia allahu canhu yablugu bihi ila اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam alaa rajulun miyaanu nin jirin yamnaxu siiya maaliya ahla beytin qoys naaqatan hal taqdu lasoo kalahda yani aroortii lasoo toosta bicudsin weelka weyn ayaa la yidhaahaa cus la yidhaahaa wa taruuxu lasoo dheelmata galabtiina lasoo gasha bicus yani aroortiina weel caana laga maalo galabtiina weel caana ha laga maalo nin muxua cid muxtaaja ah u baahan maaliyaay miyaanu jirin ina ajrahaa lacadiim ajarkeedu waa weyn yahay ajarkeedu taas waa weyn yahay og sidaa yeelaya miyayna idinku jirin miya marka yeela weeyaan marka dadka xoolaha nool leh ee xooluhu u ilmaan yihiin cid muxuaha xoole ay ka guran yihiin ama xoolaba aan lahayn waxay wax ku caddaystaan iyo aan haysanin markuu arko inuu xoolihiisa markaas ka maaliyo ama hadduu aan u kala go-aynin manaha wax uga qadarku muxuaha uu uga diro oo hadiyo ugu geeyo oo ka warhayo dariskiisa iyo qaraabadiisa iyo ka warhayo taasuu rabaa nebiga alayh isalaatu wasalaam baabu fadli ikfaa'i sadaqa sadaqada qarinteedu wanaagga ay leedahay can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy salى allahu alayh wasalama qaal sabcat yudilhm allahu fii dilih ywma laa dila ilaa diluh toddoba toddoba qof yani toddoba nooc oo dadka ka mid a toddoba fardi kaliya ma ahan yudilhm allahu ilaah baa hareeya fii dilihi harkiisa harkaa la sheegay yani dil lcarshi weeye fii dili carshihi sidaasay riwaaya ku timid xadiidka riwaayatiisa qaar ka midaba sidaa caddeeyeyba riwaayatu saciid ibni mansuur ayaa fii dili carshihi yowma laa dila ilaa diluhu marka xadiidkan min xadiid sifaat ka mid ma aha lama odhanayo ilah sifaad la yidhaha buu leeyahay lama odhanayo mana aha ta'wiilkaas kale lama yidhaahdo marka waa bayaanu sunna lisuna way sunnada isharxaysa weeyaano xadiidka naftiisa unbaa caddeeyey diligaa waxaa looga jeeda inuu diliga carshiga yahay toddoba qof ayaa maalinta qiyaamaha ay ah qoraxdu ay soo dhowaanayso ee kuleylkeedu aad u daran yahay dhididku dadka uu xakamaynayo toddoba qofka ayagu har tabow iska fadhiya oo shi carshiga ilahay harkiisa fadhiya toddoba noocaan alimaamu alcaadil qofka muxaha madaxda ahee caadilka ah ee sharciga ilaahay ku dhaqma sharciga ilahay mooyaane wax cadaalihi hadda ma jiro washaabun nasha'a bicibaadati اllah qof dhallinyaro oo cibaadada ilaahay ku koray oo inxiraafaad iyo waxba aan aqoonin cibaadada ilahay ku toosan xaraamta ka fogaada muxuu ahay waajibaadka guta warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid nin qalbigiisu haddii goor masaajidda ula jiro qalbigiisu masaajidda ku xidhan yahay hadduu joogo hadduu ka maqan yahayba kucibaadaysi uu ku cibaadaysi hagaajin uu hagaajiyey iyo qalbigiisu masaajidda ula jiro shaneeme iyo waxyaalo kale iyo qalbigiisu cawd meelheblaayasa hebel baa laga dhigaya waxa aan aqoonin masjid hebel darsi baa sidaasa m laga bixiy laga bixinaya caawa muxuu ahaye khudbada masjid hebel min hebel baa ka khudbeynaya kusoo tukatiis juma wax sidaa un qalbigiisa u yahay warajulaani taxaabaa fi llaahi laba nin oo dar ilaahay isu jeclaatay ijtamacaa ku kulmay calayhi xubbigaa ku kulmay oo markay wada joogaan ku wada jira isjacaylkaa ku wada jira watafaraqa caleyh kuna kala tegay kolkay kala maqan yihiinna jecelka dar ilahay su jecel yihiin ku kala maqan warajulun dacathu imra'atun daatu mansibin wa jamaal nin oo ay dalbatay haweenay muxuaha sharaf iyo qurux leh ka dalbatay fa qaala yidhi oo faaxisho ayaana ka dalbatay nafteeda ugu yeedhay fa qaala yidhi inii akaafu allah allah ka baqaya sidii nebi yuusuf ka yeelo oo kale alayh salaam warajulun tasaddaqa bisadaqatin faakfaaha nin sadaqa baxsaday oo qariyey xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu xadiidkan riwaayadiisa qalbi ku jira cabsi weeya riwaayada صaxiixadii waxaa weeyaan xatىa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu ah, maa tunfiqu yamiinuhu ilaa bidixdiisu aanay ka ogaanin waxay midigtiisu bixinayso marka ruwaadda qaarkood isku daba rogo sida xadiid noocaas oo kale ana waa jira ana marka ruwaadda qaarkood sida lafdigu ku yimid si aan ahayn intay u si kale u sheegaan ya warajulu dakara allaha qaaliya qof ilaahay xusuustay ilaahay cadamadiisa iyo ka fakiray qaaliyan isagoo cidlo jooga meel cidlaan isagoo jooga oo qofkaas u arkaayo waxba aan lahayn oo ru'iyo iyo samciyo ka fog fafaadat caynaahu indhihiisa ay toddobadaas noocee dadka ka midihi maalintaas qiyaamaha dhibaato ma arka ayaana halka cashay arsanayaan baabu fadli sadaqati saxiixi ashaxiix qof fayow oo maal jecel sadaqaduu la baxaa ajriga ay leedahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaal ataa rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama rajulu nin baan rasuulka ilaah u yimid oo faqaala markaasuu yihi yaa rasuula allah ayu sadaqati acdam sadaqada tee ugu weyn faqaala markaasuu wuxuu yidhi an tasaddaqa inaad sadaqaysato iyo ugu weyn wa anta saxiixun shaxiix adigu oo fayow oo xoolaha jecel maalka jecel taksha alfaqra wa ta'mulu alghinaa muxuu ka baqaaya faqiirnimo ka baxkaaya muxuu qaninimana rajaynaya waxaan xaaladdaa la baxdo yaa ugu ajri badan walaa tumhil ha sugin xataa idaa balagati alxulquud markay guriga soo gaadho naftu halka soo gaadha sakaraadayso qulta aad tidhaahdo lifulaani kada walifulaani kada hebel waxaasuu leeya hebella waxaasu le hebel waxaa la siiy hebel waxaa la siiya aad tidhaha markaa kolkay hala sugin ila kolkaas muxuu ahaye inaadan maalkaa dib dambe ugusi intifaacaynin baad eh, arkaysaayoo marka sadaqadu marka aad la baxdo wa sadaqatu muqari weeyaan kolkaasna waxaa weeyaanba haddii aad sulukii ka bixisana weliba dembi bayba ku noqonaysaa oo muxuu ahay warasada xaqeedii aad meel kaga dhacday weeyaan alaa waqad kaana lifulanin war hooy wuxuu maalkee wuxuu usugnaa lifulan hebel yani kaas hadalkaan lagu ixtimaalaayo inaad tidhaa hebel waxaas igu lahaan jiray yani hebel waxa igu lahaayo aad ugu tobanka waxaan awel hore u jiray iyo inuu eh, oo ninkii uu ka xikaayanayo nebigu alayh isalaatu wasalaam iyo inuu hadal uu nebigu bilaabay uu yahay oo uu leeyahay muxaa maalkii dad kalaa yeeshay yani maalul warata buu noqday kolka sidaa adugu leedahay hebel waxaa la siiy hebel waxaa la siiy aad leedahay maalkaa kolka aad bixinaysa maalkaagi ma ahe waa maalul waaris buu noqday marka aad maalkii aad adugu leedahay gacanta ku haysatay aad is muddo badan baad sii noolaan doontaa maalka waad u baahan tahay waad ku intifaaci doontaa markaas waxaad la baxdo kaasa ugu ajriba baabu qawli qabuuli sadaqa min alkasbi اطayibi wa tarbiyatiha aqbalidda ilaah uu aqbalo sadaqada kasabka xalaasha laga sadaqaystay iyo korinta ilaah uu koriyo ee ilaah uu badbadiyo عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل laa yتصدق أحad بتمرة min kasب طيب qof ma sadaqaysto xabad timira oo kasab xalaal ah ma sadaqaysto isaguu xoogsaday oo si xalaal oo kusoo helay ilaa akadaha allah ilaah baa ku qaada hadduu sadaqaysto biyamiinihi midigtiisu ku qaada fa yurabbiiha ilaahay waa korinaya waa kobcinaya kamaa yurabbii axadukum midkiin siduu u kobciyo fuluwahu darmaankiisa aw kaluusahu ama qaalintiisa riwaayo kalena waa ti aw fasiilahu nirigiisa siduu nirgihiisa iyo iyo darmaanadiisa u kobciy fuluwu waa ilmaha ilmaha faraska weeyaan siduu ilmaha fardaha iyo fardaha yaryar iyo yirgaha iyo siduu u koriyo dadka ilaahay u koriyaana caanaha u kobciyaan sidaas oo kale buu ilaahay marka ugu kobcinaya ugu weyneynaya ugu boonbooninaya sadaqadiisii xataa takuuna ilaahay ka ahaato mila aljabal aw acdam kaba weyn bur oo kale ilaa xan baddi tiirta ay ka noqoto ilaah u laalaabaya عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم أيهa الناas إن اllaha طيب laa yqبل إلا طيبا ilaahay waa ceeblaawo oo wax aan wanaagsanayna ma aqbalo وإن اllaha أmara الmuؤminiina bima amara bه الmرسليin ilaahayna muؤminiinta wuxuu faray wuxuu rususha faray rususha marka muxuu faray mu'miniintase muxuu faray laba aayadood oo marka labadaa ka kala hadlaysa oo isku nooca marka ay ka muuqato wixii muqdisho la faray nafteeda in mu'miniintana la faray buu nabigu alayh salatu salaam aqriyaya oo soo deliishanaya faqaala ilaah wuxuu yidhi yaa ayuha rusulu kuluu min aayibaati wacmaluu saalixan inii bima tacmaluuna caliim rusushow xalaal cuna oo mxuu ahay camal wanaagsanna sameeya inii bima tacmaluuna caliim wa xaggii mu'miniintana ilah wuxuu ka yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati maa razaqnaakum shkuruu lilah min xalaalaati maa razaqnaakum waxaan ku arsaaqnay kiisa xalaashaa cuna muminiintana ku yidhi uma dakara wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam an rajula nin buu sheegay nin sidaasabaa jiraya buu leeyahay nin baa sidaa yeelaysle yutiilu safar oo safarka dheereenaya ashcasa oo basaasan aqbara oo boor leh habaaskuu ku duulay yamuddu yadayhi gacmihiisa u taagaya ila samaa cirka u taagaya oo leh yaa rabbu yaa rabbi ilaahayow ilaahayow la ilaah baryaaya wa madcamuhu cunay uu xaraam yahay wmashrabuhu xaraam wuxuu cabayna xaraam yahay wa malbasuhu xaraam wuxuu xidhan yahayna xaraam yahay waqudiya bixaraam xaraamna lagu soo koriyey iraantiisana xaraam lagu soo koriyey faannaa yustajaabu lidalik xaggee kaa looga aqbalaya qofk sidaasoo wuxuu ku dhex jiraaba xaraam yahay isagoo mudari ah oo xaalatliraar ku jira oo xaalata iraarna xaaladaha ku munaasabsan ilahi dacwada inuu aqbala ah haddana waxyaalahaasuu ka qaalib noqonaya xaraam cunidaasu taas xaggee looga aqbalaya marka xalaal cunida ayaa mxuu ahaay oo ah asbaabta ilaah baryadiisa barkeeda keenta walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh